بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد وعلى آلهم ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xalqad labaad ama xalqadii markaa sagaalaad ee aynu kaga warramaynay taariikh nololeedkii cumar ibn khadaab cumar alfaaruq radia allahu canhu ilaahay raalliha ka ahaadeen waxaynu kasoo warramnay xalaqaadkii hore furashadii la furtay baytulmaqdeska ama magaalada qudus iyo sidoo kale magaalada dimishq ee caasimada suuriya iyo guud ahaan waxaynu ka warabnay jabhaddii ka dagaalamaysay marka dhanka dowladda sham iyo sidii uu cumar ibnu khadaab radi allahu canhu uu uga qeyb galay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye in uu marka waxa weeyaan uu maamulay oo u maareeyey marka duulaanadaas iyo markaa furoshooyinkii waaweynaa ee muslimiintu ay furteen xilligaas iminka insha allah waxa aynu dib ugu noqonaynaa dhankii kale ee ciraaq iyo dowladdii farrisiyiinta oo ay muslimiintu ishayeen waan kasoo warrabnay xalaqaadkii hore in dowladda farisiyiinta laga qabsaday guud ahaanba dalka ciraaq iyo iyo xitaa caasimadoodii loo yaqaanay markaa madaa-in madainna waxaynu sheegnay inay ka koobnayd toddoba magaalo baharasheer iyo subxaan allah magaalooyinkii kale fara badanaa ee aynu sheegaynay saluuqiya maakhuda waa fara badnaayeen marka calaa kulli xaal magaaladii madain waa la qabsaday oo waxaa hogaaminayay saxaabigii sacd ibn abi waqas radia allahu canhu kolkii laga guuleystay waxaynu ka warabnay in boqorkii farisiinta yazdajar uu ka gudbay goobtii uu taagnaa oo aaday meeshii uu joogay yacni caasimadiisii uu ka tegay oo wuxuu aaday meesha markaa xalwaan ama jalowlaa meesha dagaalku uu ka dhici doono oo wuxuu ka gudbay webiga webiga dijla ayuu ka gudbay intuu doonka haystay oo iyo wixii ehelkiisa uu qaadan karay uu qaatay ayuu cararay marka dabadeedna markii uu gudbay ayaa farisiyiintii baa isu soo urursatay mar labaad waxayna dhaheen dagaalkan maanta aynu gelayno haddaynu ku kala tagno waa dagaal aynaan diba u dambaysa u kulmaynin sidaa awgeed waa isu soo bahaysteen boqorkii yasdajar baa isu soo ururiyay ciidamadiisii waxaa uu hogaamiye uga dhigay ninkii la dhihi jiray mahraan ama meesha la dhahdo mahraan ayaa markaa waxa weeye mahraan razi ninka la dhahdo ayaa qaa'id looga dhigay ama hogaamiye looga dhigay ciidamadii dowladda farisiyiinta waa yahay magaaladii markii ay tageen waa meeshan jalowla ee dagaalku ka dhici doono waxay sameeyeen god weyn ayay kusoo qodeen godkii markay soo qodeenna waxay kusoo xayndaabeen loox loox bay kusoo xayndaabeen dabadeedna arrintii waxay gaadhay sacad ibn abi sacad ibn abi waqas radia allahu canhu oo madain joogay dabadeedna saacadna warkii wuxuu sii gaadhsiiyey cumar ibn khadaab cumar baa markaa warqad soo diray oo fariin buu usoo diray inuu ciidan uu u diyaariyo ka hortaga nimankaas markaa loo yaqaano farisiyiinta ciidan gaadhaya labiyo toban kun itna cashara alfan yacni labiyo toban kun ciidan gaadhaya marka waayahay waxaa hogaaminaya ciidankaas oo cumar u soo idmaday inuu hogaamiyo haashim ibnu cutba ibn abi waqaas oo uu adeer u yahay sacd ibnu absacd eh, yani ibn abi waqaas baa adeer u ah radia allahu canhu marka haashim ayaa hogaaminaya ciidankii xitaa khidadii buu cumar u dhisay iyo qorshihii ku dagaalamayeen wuxuu dhahay muqadamada ama qeybta hore waxaa hogaaminaya alqacqac ibnu camru atamimi dhanka midigtana miscar ibnu malik maysarada ama dhanka bidixdana waxaa hogaamin doonaa camru ibnu malik xagga ugu dambaysa ciidankana ama qeybta dhexda ee ugu culusna camru ibnu mura aljuhani saasuu usoo radi allahu canhu usoo habeeyey ciidankii way soo baxeen marka markii ay yimaadeen boqorkii yasdajer wuxuu mar walba madad uu u dirayey nimankii markaa loo yaqaanay farisiyiinta ayuu marba madad u diraayay halka markaa sacad ibnu abi waqaasna radia allahu canhu isaga laftigiisuna uu madad mar walba u diraayey oo uu ku hagaajinayey ciidankii markaa hashim ibnu cutba ibn abi waqaas uu hogaaminayey markaa labadii ciidan way isla kulmeen magaalada xayndaab looxya ah baa lagu soo xeeray ama yacni looxaas ama waxaan dhihi karaynaa maxay godweyna uu uu ka shisheeyaa markaas sida loo galo way adag tahay calaa kulli xaal looxii markii ugu horreysaba way jabiyeen looxyadii meeshaay ka taagtaageen ee gidaarka laga dhigay waa la jebiyey markiiba dabadeedna waxay ku bedeleen maxay xayndaab xadiida yacni birta xadiida ah ayay ka kusoo weegaareen magaaladii ay ku jireen marka subxaan allah dabadeedna waa la isgalay oo waa la isjafay oo waa lagu dagaalamay meeshii maalin maalmaha haddaba ka mid a ah ayaa qacqaac ibnu camru atamiimi ayaa wuxuu aaday intuu ciidamo ka mid a ah abdaashi muslimiinta geesyadii muslimiinta intuu ka haystay ayuu wuxuu ku kadiyey albaabkii laga dega meeshii albaabka ilaan waxaanu nidhi meeshuu xayndaab buu kusoo xeeray soo ma marka albaab keliya ayaa jiray albaabkiibuu galay markaa deetana weerar buu ku qaaday meeshii albaabkii ahayd weerarkii markuu ku qaaday ayuu dhanka midigta ayuu aada ula dagaalamay iyo labada dhanba labada midig iyo bidix buu ka dagaalamay kadibna saasuu ku weeraray markaa majuusiintii dabka caabudi jirtay subxaan allah muslimiintii baa markaa weerar halisa ku qaaday dabadeedna gaaladii way jabeen marka fardahoodii ay wateen ayay ka yaaceen iyagoo lugeynayay yaaceen godkii ay qodeen bayna ku daateen subxaanallah godkii ay magaalada kusoo weegaareen ayay intoodii badneedba ku daadatay kadibna meesha way ka firdhadeen subxaan allah muslimiintaa jebiyey waxaa la leeyahay meeshaas iyo macrakada dagaalka waxaa lagu dilay boqol kun mi-at alf farisi yacni boqol kun oo farisiyiina ayaa lagu dilay dabadeedna meydkoodii iyo dilkaa faraha badan ee meesha ka dhacay subxaan allah ayaa waxaa loo bixiyey maadaama la jiiday meydkii jalowlaa waa tii la jiidayay meydka ayaa loo bixiyey subxaan allah macrako la yaab leh ayay ahayd muslimiintiina guul weyn bay soo hooyeen dabadeedna bushaaradii baa waxaa loo diray cumar ibnu khadaab radi allahu canhu ziyaad ibnu ubay abiih ama ziyaad ibnu abi sufyaan ninka la dhaho ayaa markaa saacad uu diray oo uu ku dhahay markaa fariintan qaad oo u geemaxay cumar ibnu khadaab radi allahu canhu waanu qaaday waanu u sheegay markaa sidoo kale markaasu cumarna wuxuu ka dalbaday radi allahu canhu in uu warkii uu u sheegay ee cumar aad i soo gaadhsiisay sidoo kale intaad mimbarka istaagtid waxaad gaadhsiisaa muslimiinta inta kale soo hadhay waanu yeelay marka waayahay haniimadii baa loo keenay markaa cumar radi allahu canhu haniimadu waxa weeyaan waa waxyaalihii laga soo hanaam laga soo haniimaystay ama laga qabsaday gaaladii farisiyiinta ahayd marka waxaa ka mid ahayd waxyaalihii lasoo qabsaday dahabkii iyo diibaajkii iyo yaaquudkii iyo macdanadii uu isticmaali jiray boqorkii yasdajar ee dowladda farisiyiinta iyo xolo aada u tiro badan oo markaa laga furtay dabadeedna wixii oo dhan khumus marka la qaybiyo khumus yani shanmeelada meelkii intii soo hadhaysay ayaa loo soo diray markaa cali cumar ibn khadaab dabadeedna cumarna habeenkii wuxuu u iidmaday inuu ilaaliyo saxaabigii markaa cabduraxmaan ibnu cawf radia allahu canhu saxaabigaasa markaa ilaalinayay habeenkii oo dhan buu ilaalinayay subaxii salaadii subax markii uu ka baxay ayuu cumar wuxuu arkay dahabkaas walalacle iyo markaa waxa weeyaan macaadinta la yaab kale dabadeedna wuu ooyey maalintaa cumar radi allahu canhu dabadeedna waxaa dhahday waxaa hadlay cabdiraxmaan ibn abi eh, ibn abi cawf ama cabdiraxmaan ibn cawf baa hadlay oo yidhahay maa yubkiika yaa amiir almu'miniin amiirkii muuminiintow maxaa markaa kaa ilmaysinaya ama kaa oohinaya ayuu yidhi marka waayahay wuxuu dhahay markaa cumar ibn khadaab sababta aan la ooyayo waxa weeyaan ayuu yidhi Eh, sababtu waxa weeyaan qoom ma helaan buu yidhi yacni ma acdaahu la ma acda allahu qowman haadihi ilaahay qoom ma siiyo waxyaalaha nicmooyinka ama dahabka iyo macdanada iyo waxyaala saasa haddii alla uu siiyaba ilaa taxaasaduu way isxaasidaan marka walaa taxaasaduu hadday isxaasidaanna ilaa waqaataluu way isla dagaalamaan marka yacni barhkoodba barhka kale ayay isdilaan oo xasadka yaxaasidnimada ayaa waxay keentay maxay inay bani isku qabsadaan waxyaalihii markaa ay haniimaystaan oo xasad baa imanaya buu yihi subxaan allah arrintaasu markaa uu la ooyey markaa maalinta cumar ibn khadaab radi allahu canhum farisiyiintii dowladaadu weynayay ahayd intaa kumay ekaanin ee haddana mar labaad bay isu soo urursadeen mar saddexaad bay haddana isu soo urursadeen oo boqorkoodii yazdajar intuu nool yahay mar walba waxa weeyaan marba ciidan ayuu soo ururinaya haddana mar kale ayuu soo ururiyey meesha la yidhahdo ram harmus ram harmus meeshaas ayuu ciidan kusoo ururiyey waxaa hogaaminaya ciidankan hurmusaan ninka loo yaqaano dabadeedna sacad baa warkii soo gaadhay in waxa weeyaan hurmusaan uu isku uruursanayo halkaa ciidan uu ku uruursanayo sacadna warkii wuxuu u sheegay maxay cumar buu u sheegay radia allahu canhum cumar markaa wuxuu diyaariyey ciidan ciidan ayuu ka soo diyaariyay uu soo ururiyay magaalada kuufa ciidan buu kasoo diyaariyay oo uu hogaaminaya nucmaan ibn muqarin almusani radi allahu canhu saxaabigaas nucmaan ibn muqarin ayaa laga soo bixiyay magaalada kuufa dhanka kale magaalada basre waxaa haystay oo xilligaa uu cumar u magacaabo waali ka ahaa abuu muusa alashcari abuu muusa alashcarina ciidan buu soo saaray uu hogaaminayo sahal ibnu cadiy markaa wuxuu dhahay labadiinaa kooxood kooxda nucmaan ibnu muqarin uu hogaaminayo iyo kooxda uu hogaaminayo sahal ibnu cadiyi inta isu tagtaan guud ahaan waxaa doorataa ninkay qaa'idka idin noqonaya ama amiirka oo ah maxay abu sabura ibnu ruham ninkaa markaa doorta marka wayna doorteen ninkii abu sabura ibnu ruham way baxeen markaa nucmaan iyo markaa abu sabura iyo raggii ciidanka ahaa ee muslimiinta oo dhan waxay tageen meeshii ram humus la dhihi jiray eh, ram ram hurmus la dhihi jiray bay tageen subxaan allah eh, ninkii hurmus ahaa ama hurmusaan ahaana way jebiyeen ciidankoodii deetana wuu cararay wuxuu u yani baxsaday meel la dhaho magaceeda tastur marka meel tastur la dhahdo ayuu aaday haddana muslimiintii way suruursadeen meeshii bay kaga daba tageen tastur ahayd subxaan allah meeshii xisaar bay ku qabteen ama go'doon doon nimankiina waxba iska dhiciyeen waxaa laleeyahay meeshaas ama deegaanka lagu dagaalamayay siddeetan jeer bay wada dagaalameen siddeetan jeer ayay dagaalameen intaba waxaa qalabada iyo awoodda sare waxa yeeshay muslimiintii subxaan allah kadibna magaaladii ayay xisaar bay ku qabteen waxa saxaabada la socday markaa saxaabigii la dhihi jiray albara ibnu malik albara ibnu malik radia allahu canhu waa saxaabigii nebigu uu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay maxay kam min ashcatin akbar alla badanaa mid busaaradaysan oo boodhaysan yacni aan gacanta waxba ku haynin haddana low aqsama cala allahi la abara hadduu ilaahay uu kaasi markaa uu ku dhaarto ilaahay wuu u fuliyaa wuxuu dhaho subxaan allah wuu iska busaaradaysan yahay oo waa nin faqiira dadku ma yaqaanaan uu iska miskiin weeyaan laakiin haddana iimaankiisa oo meel sare gaadhay awgeed hadduu ninkaas ilaahay uu ku dhaarto dhaho ilaahaw noo hiili ilaahay wuu u fuliyaa la abarahu ilaahay wuu u fuliyaa deetana nebigu wuxuu dhahay minhum waxa raggaa ka mid ah albara ibnu malik bara ibnu malik baa ka mid a ah. saxaabigaasaa la socday nin mustajaabu dacwa buu ahaa oo ducada ilaahay uu ka ajiibayo oo hadduu ilaahay ku dhaartay inuu ilaahay wuu ka aqbali jiray deetana wuu ducaystay maalintaa wuxuu dhahay ilaahayow nasriga iyo guushana sii sidoo kale wuxuu ku ducaystay inuu shahaadada uu helo oo uu ku geeriyado marka inuu halka uu shahiid uu ku noqdana uu ku ducaystay dabcanna sidiibaa dhacday sidiibaa dhacdo ilaahay muslimiintii waa u guuli waa u heliyey bara ibnu malikna isna waa lagu dilay goobtii oo sidaasuu shahiid uu ku noqday radia allahu canhu waa yahay farisiintii markaa waa waa la qabtay waxa soo hadhay ninkii qaa'idka uu ahaa deegaanka ee hurmusaan la dhihi jiray ee uu soo diray boqorkii yazdajar boqol nin baa markaa hareer ku hareeraysan hormusaan wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartee haddaad waxa weeyaan ila dagaalantaan boqolkay boqolkayga nin dhiman maayaan ilaa ay idinka dilaan muslimiinta boqol nin oo kale subxaan allah boqol nin oo kale inay idinka dilaan mooyaane ma ma dhimanayaan buu yidhi dabadeedna maxaa dhacay waxay dhaheen muslimiintii hadda maxaad rabtaa wuxuu dhahay anigu waan isdhiibayaa ee waxaad intaad xidhaan waxaad ii geysaan cumar ibnu khadaab ii geeya waa hurmusaan marka waayahay baa la yidhi waa lasoo qabtay markaa ninkii maxbuus baa laga dhigay waa lasoo xidhay subxaana allah kadibna hogaamiyihii markaa abu sabura ee muslimiinta hogaaminayay ayaa wuxuu u diray isagoo maxbuusa waa qaa'idkii weynaa ee yani farisiinta weyn ayuu wuxuu u diray cumar ibnu khadaab waa lasoo kaxeeyey ninkii isagoo ninkii sita maxay dharkiisii Eh, uu sidan jiray dee madaxtinimada dahabkii koofiyadii iyo taajkii dahabka ahayd isagoo gebigiisuba uu yahay farisi farisi boqorkii farisiyiinta la moodo waayo farisiyiintu markasta oo ninku uu qad sharufa mar uu sharaf u yeesho waxaa loogu dari jiray silsilad dahaba iyo koofiyad weyn iyo qoloonsiyad weyn oo dahaba oo kii hore ka weyn ama ka miisaan culus oo ka qaalisan dabcan ayaa loo xidhi jiray subxaana allah maxaa dhacay markaa cumar baa magaaladii madiine ayaa la soo geliyay ninkii hurmusaan ahaa isagoo ninkaasi uu maryaha iyo waxa uu sito oo dadkao dhan ay daawanayaan magaaladii madiine markii lasoo galay ayaa cumar baa la raadiyey cumar mee waxay dhaheen masaajidka bal aynu ka eegno masaajidkii baa laga eegay waxaa la yidhi cumar radia allahu canhu qola ayaa u timi dabadeedna qoladii uu timi buu la hadlo shir ayuu la galay kadibna waxaa laga helay cumar ibnu khadaab markii lasoo raadiyey ee la raadiyay meel walba laga raadiyey isagoo meel iska jiifa guri iyo yacni masaajidka keligii uu joogo oo uu jiifo radia allahu canhu oo uu markaa waxa weeyaan keligiina uu yahay hurmusaan uu yaaban yahay wuxuu doonayaa ninkan dunidaba wareeriyey ee faris iyo roman iyo dunidiiba ilaahayba maaragtay qabsadayba ninkan wuxuu u haystaa maxay yacni nin xawaashi iyo wasiiro iyo markaa waxa weeyaan ciidamo ciidda ka badan ay ilaalinayso iyo qasri weynna ku jira magaaladii buu soo galay waxaa la raadinayaa cumar inan yar baa markaa kasoo orbaxay markaasi dha war cumar maaragta markaasuu yihi may maanta wuxuu la hadlayay qolyo muslimiinta ka mid a ah ama qolyo ubuula shirayy la yaaban yahay ninkii hurmusaan ahaa wuu yaaban yahay marka wuxuu u qaadan la-yahay marka ugu dambayn cumar waxaa laga helay isagoo jiifa maxay masaajidka keligii oo ushii duurka ahaydina haysta walidaalika ul yaro duura buu cumar uu sidan jiray la dhihi jiray duru cumar usha uu ku dhufto qofka yacni uu ku arkay qaladaad uu ku dhufan jiray usha radia allahu can cumar oo meeshii jiifa buu u tegey deetana cumar bay soo kiciyeen cumar wuxuu arkay hurmusaan farisi qaa-idkoodii hogaamiyahoodii guud ee dagaalka oo lasoo qabto maxbuusa subxaan allah dabadeedna wuxuu arkay maryahan uu sito iyo dahabkan wuxuu dhahay acuudu billaahi min ashaytaani rajim ha laga bedela maryahan maryo qallafsan oo adadag ha loo soo geliyey maryo adag baa loo soo geliyey subxaan allah dahabkii iyo wixii uu sitay bay ka laga qaaday dabadeedna wuxuu dhahay qadrigii aad ku dhacday cumar baa wuxuu dhahay qadrigii aad ku dhacday iyo markaa ballan burintii aad la gashay islaamka aad intaasoo jeer aad ballan burisay awgeed baan kugu dilayaa buu dhahay cumar ninkii waa cabsaday markaa gacmaha gariiray hurmusaan gacmihii ayaa qurbaday ila waa nin la dilayay subxaan allah dabadeedna wuxuu dhahay waa yahay aada idishid biyo isi biyo isi deetana weel baa biyo loogu soo shubay ninkan waa nin kibre baynu nidi oo dee weel dahaba uu biyo ku cabi jiray saasuu egay jaandi yar oo yacni eh, gebigiisuba si kale ah oo markaa waxa weeyaan ayaa biyo loogu soo shubay uu ka khashaafay markaa wuxuu dhahay wallaahi inaan inaan dhinto haraadaan u dhintaa dhaanta inaan kan biyo ku cabbo ee biyo kale ii keena weel kale ayaa biyo loogu soo shubay wuxuu dhahay ninkii hurmusaan haddii inta aan biyaha cabbayaha i dilina cumar baa yidhi laa ba'sa dhib male intaad biyaha cabbaysidku dili mayno deetana intuu biyihii iska qaaday buu daadiyey oo uu dhahay maba uma rababa markaas weliba wuxuu dhahay cumarow ammaan badi siis markaasuu dhisaan ammaankuu siiyey markaasuu hi maanad odhanin laa ba'sa dhib male miyaanad igu dhahayn laa ba'sa dhib male dhib male de markay ima dilaysid <laughs> markaasuu hi war waanku dilaya anigu waxaan uga jeeday biyaha inaad intaad cabaysid dhib ma laha dabadeedna anas ibnu malik saxaabiga anas ibnu malik baa meesha taagnaayo wuxuu dhahay yaa amiira almuuminiin ma ku tidhi ninkan laa ba'sa dhib male markaasuu yidhi haa markaasuu hi de ninkaa maan badsiis markaasuu cumar wuxuu dhahay anigu maan anigu waxaan u jeeday laa ba'sa waxa weeyaan dhib male intad biyaha cabaysid dabadeedna wuxuu dhahay ereygan afkaaga ma ka soo baxay anas ba ibnu malik ba wuxu dhahay ereygani afkaaga ma ka soo baxay ma ku tidhi laa ba'sa dhib male mar haddaad ninka ku tidhi laa ba'sa dhib male macnaheedu waxa weeyaan dee dhib male ma dilaysid subxaan allah dabadeedna wuxuu dhahay cumar khadactani waad i khiyaamaysa wallaahi qof muslima mooyaane kama ogoli qof kaloo gaalayno aniga aniga khiyaameeyo dabadeedna wuxuu dhahay ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna maxamedan rasuulullah wuu ashahaa tegninkii hormusaan ahaa subxaan allah deetana xadhiggii bay ka furfureen markuu islaamay wuu ashahatayba xadhkihii baa laga furfuray subxaan allah waa la sii daayey ilaa laga yidhi mahay ninkii hurmusaan diintiisii markaa xasuna islaamuhu islaamnimadiisii way wanaagsanaatay subxaan allah Ehm, oo cumar buu la joogi jiray magaalada madiina oo dadka muslimiinta marba wixii la siiyo ee buu la qaybsan jiray ugu dambaynna maalintii la dilay cumar ibnu khadaab ayaa waxa weeyaan waxay uu kamid noqday dadkii lagu tuhmay balse sida cad ee xaqiiqda ah waxay tahay isagu kamuu dambeynin maxay yacni dilkii cumar ibnu khadaab oo aan u tegi doono yacni xalaqaadka kale fara badan insha allah inoo soo socda marka ugu dambaysan ka warrami doono dilkii loo geystay cumar ibn khadaab insha allah iyo habaarqabihii abululu-at almajuusiyi marka waaye marka aduu ninkii calaa kulli xaal uu islaamay cumarna faruhu ka qaado waaye waxaa kaloo jirtay magaalo kaloo la dhahdo jundi sabur jundi saabur ayaa magaaladii tastur markii ay muslimiintu furteen ee dee ninkii hurmusana lasoo xidhay xab lasoo xabisay ayaa waxaa dhacday saxaabigii hogaaminayey abu sabur ibnu abi ruham ayaa wuxuu aaday meesha la yidhaahdo jund saabuur magaaladii ayuu xisaar ayuu ka qabtay marka subxaan allah xisaar markuu ka qabtay iyo go-doon magaaladii ayaa magaaladii way cabsatay muddo ayaa xisaar laga hayay dabadeedna ninbaa warqad buu qoray warqad ayuu u qoray magaaladii dabadeedna gidaarkii buu uga tuuray warqadda waxa ku qoran waan idin ammaan gelinay subxaan allah dabadeedna warqadii bay akhriyeen dadkii magaalada joogay magaaladii dee xisaarkiiyo godoonka laga hayay warqadii bay akhriyeen saasay akhriyeen waxay arkeen in ammaan laydin siiyey laydin nabadgelinayay albaabadii magaaladay fureen way soo baxeen subxaan allah dabadeedna waxay dhaheen ammaan badna siiseen waxay dhaheen muslimiinta annagu idimaanaan siinin waxay dhaheen warqadda miyaydan noo soo tuurin waxaan lihi warqaddan yaa qore u tuuray warqadanba waxaa qoray nin addoona oo muslimiinta ka mid ahaa subxaan allah oo isagu ka mid ahaa dadkan magaalada xusaarka laga hayo ayuu magaaladiisii bay ahayd marka isagu uu muslime moogte si uu magaaladiisa u badbaadiyay nin muslimna wuu ahaaye ayuu warqad u tuuray subxaan allah uu leeyahay ammaan baan addoonna wuu ahaa subxaan allah waxay dhaheen muslimiintii baa markaa waxay dhaheen ninka addoonka waxaa la dhihi jiray mukannaf mukanaf baa la dhihi jiray mukanafan ayaa la dhihi jiray magaciisa markaa waxay waxay dhaheen nin aan xor ahayn baa warqad idiin soo tuuray dadkii magaalada deganaaba waxay dhaheen annagu xorkiina iyo addoonkiina maxaanu ka naqaanaa warqad ma noo soo tuurteen ma nagu jirahdeen ammaan baan idin siinay dee ammaankiiban albaabada idinku furnay haddaad doontaan dee ballantaad gasheen ka bax warqad baa cumar loo diray cumar alfaaruuq radia allahu canh wuxuu dhahay cumar mar haddii uu nin muslima ammaan uu siiyey faraha ka qaado ammaanka waxa weeyaan ha ballan burinine ammaanka iyo nabadgelyada ugu wada magaaladana silmi iyo tasaalux iyo heshiis la gala buu yidhi cumar sidii baana dhacday heshiis baa magaaladii lala galay subxaan allah waxyaalahaasna waxay ka mid tahay wahada mima la shaka fiihi yani waxyaalahaan shaki ugu jirin ee laba cali isku qabsanin waxa weeyaan akhlaaqda muslimiinta iyo sifaadka dadka muslimiinta ah marka ay la dhaqmaan ee ballantii ay galeen in xitaa qof ayaga ka mid a shaksiba hadduu doona ha ahaadee marku uu galo yacni ballantoo sideeda uga soo bixiyeen waxay ku kaliftay marka arrintaasi in dadkii deganaa dhulka faris guud ahaan oo dhan in ay islaamaan subxaan allah ciraaq iyo iiraan iyo subxaan allah tajikistan durbistan iyo kullu hada maxay ku islaameen akhlaaqda dadka muslimiinta bay ku islaameen muslimku ma aha sidiisaba markaa qof ballan buriya mar haddaad ballantii gashay ma ballan burinaysid subxaan allah khalaas haddii aad aad rabin inaad ballanta aad gashid marka horeba ha gelin ama cadday dadka u cadday waxaad dhahdaa anigu ballan kulama gelayo haddaad la gashay oo doonaysid inaad burisidna golo caddaana u sheeg oo dhew anigu ballantiini waan ka baxay iminkaba wax heshiisoo inaga dhexeeya ma jiraan laakiin intaad heshiis la geshid khiyaano iyo qadri hada mima laa yaliiqi waa waxa way ka mid tahay waxyaalahan ku habooneen ruuxa muslimka waxa aynu sidoo kale soo qaadan doonaa insha allahu tacaala duulaankii lagu duulay magaalada loo yaqaano magaalo ku taalla dhulka farisiinta oo xeebta xigtay oo meesha la yidhahda baxrain baxrain waa dhulkan baxrain maaha waddankan baxrain iminka loo yaqaano xilligaa baxrain waxaa loo yaqaanay kuwait kuwait waddankan kuwait soomay taqaanaan dalka kuwait iyo gobollo iminka sacuudiga ku yaala ayaa waxaa isku dhihi jiray maxay baxrayn baa la isku dhihi jiray waaye meesha haddaba baxraynta loo yaqaano waxa soo islaamiyey saxaabigii marka alcalaa ibnu alxadramiy radia allahu canhu xilligii abuubakarna isaga hayay xilligii cumarna isagaa weli meesha ka talinayay marka waxa dhacday alcalaa ibnu alxadramiy saxaabigaasi wuxuu arkay in saxaabadii muslimiinta ee uu hogaaminayay dee la guud ahaan dhulka farisiyiintao dhan cidda ka dagaalamaysa waxaa madax u ahaa sacad ibn abi waqaas sacad ibn abi waqaasna laba nin oo dhigiis dhigiisa ayuu ahaa moogti dabadeedna wuxuu dhahay sacad guulaha waaweyn intaa laaleeg ayuu usoo hooyay muslimiinta adna waa inaad usoo hoysaa oo dowladda farisiyiinta waxaad kaga duushaa dhanka badda xeebta intaad martid waddadan khaliij alcarabi ama eh, gacanka carabeed intaad ka gudubtid waxaad tagtaa eraan oo halkaa markaa dagaal kaga qaad markaa dabcan ciidan buu abaabulay doomuu saaray way baxeen bay markaa ka gudubeen waxay tageen dhulkii farisiyiinta laakiin mushkiladda dhacday waxay ahayd saxaabiga alcalaa ibn alxadrami lamuu tashanin cumar ibnu khadaab cumarna waxa weeyaan wuu ka duwan yahay maxay radia allahu canhu wuxuu ka duwanaa abu bakr asidiiq waayo wuxuu ahaa nin tallaabo tallaabo iyo taaka taaka ula socday ciidamadiisa markaa cumar lamuu tashanin dabadeedna isagaa iskii diray ciidanka ciidankii way ka gudbeen baddii markii ay tageen oo ay gudbeen ayaa ciidamadii farisiyiinta ayaa ka daba yimi muslimiintii dabadeedna waxay kala dhex galeen muslimiintii iyo doomihii ha khalaas markaa waxa weye waa dani kubadday waa inuu dagaalu dhacaa dagaal baa markaa dhacay waa la isgalay marka subxaan allah waa la isgalay oo waxa weeyaan ninkii la dhihi jiray marka e, subxaan allah khuleyd ibnulmundir ayaa hadlay oo wuxuu dhahay aayad qur-aan markii de halistii u arkay oo dowladdii farisiyiinta dhan walba kaga yimi markaasu wuxuu hi in istaciinuu bisabri wasalaa e, wa inaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin salaadiiyo samirka markaa kaalmaysta oo dagaalama waa dagaalameen marka way iska dhiciyeen wayna jabiyeen markii ay jabiyeen ayay haddana waxay si kadisa ah ula kulmeen ciidamo intee la eg oo dowladdii farisiyiinta ahaa subxaan allah cudamada faraha badan ayaa dhankana kaga yimi hareertana kaga yimi labada dhanba kaga yimi goodoon baa la geliyey warkiibaa wuxuu gaadhay cumar ibnu khadaab cumar wuu cadhooday marka calcalaa ibn alxadrami wuu casilay markaas weliba wuxuu dhahay yacni qalad baad ku dhacday waa inaad tagtaa u tagtaa sacad ibn abi waqaas aad ku biirtaa ciidankiisii waanu ka casilay meeshii uu xukumayay ee ahayd bahrain yani uu ka casilay kadibna cutba ibn abi khazawan ayuu u diray markaa ciidan buu u diray wuxuu dhahay ciidamo soo ururi muslimiintii go-doon baa laga hayaa soo furta marka way soo baxeen muslimiintii ciidan bay ururiyeen subxaan allah wuu hogaaminayo hashim ibnu cutba iyo caasim ibnu camru atamimi axnaf ibnu qays ciidan labiyo toban kun oo ciidana gaadhaya badii bay ka gudbeen meeshii bay muslimiintu ugu tageen iyagoo muslimiintu ay diiq ay ku jiraan yacni diiq waa maxay meeshii ugu dambeysay oo dhan walba hareertii lagaga jiro oo gaaladii markaa dhan walba ay kaga timi subxaan allah deetana madadkii muslimiinta u yimi oo ka fujiyey markaa eh, dhibtii haysateen nimankii maxsuuriinta ahaa ama la go-doomiyey waana la laayay farisiyiintii waana laga gacan sarnaaday marka waayahay dagaaladaasi waxay dhaceen maxay yacni waa dowladdii farisiyiinta ayay ka dhaceen insha allah waxaan kaloo ka warrami doonaa duulaankii la dhihi jiray nahawand nahawand waa dagaal weyn weeyaan dagaalka weyn wuxuu la idhahdaa magaciisa muslimiintu waxa u taqaanaa fatxulfutuux furashada furashadeedii waa kii ugu dambeeyey ee ugu weynaa ee ay muslimiintu la galaan dowladda farisiyiinta ee dhabarka ka jabiyay markaa dowladda farisiyiinta waxaa la yidhahdaa macrakatu nahawand ayaa la dhahdaa waxaanu nidhi sacad ibn abi waqaas ayaa ka telinayay jabhaddaas oo dhan ama qeybtaa dhulka farisiinta ka dagaalamayso oo dhan oo isaguna wuxuu xarun uu ka yeeshay magaalada kuufa waan ka warrami doonaa marka xadaaradii islaamka aan sheegayayo cumar ayaan soo qaadan doonaa qaabkii loo dhisay magaalada kuufa marka magaalada kuufa sacad ibn abi waqaas ayaa dhisay oo uu idimaday cumar ibnu khadaab radi allahu canh dabadeedna sacad oo kuufo jooga ayaa laga cawday yacni cabasho ayaa timi cabashadaasina waxay ahayd qaar ka mida ah, dadkii magaalada kuufo deganaabaa waxay warqad u direen cumar ibn khadaab oo ay dhaheen ninkan waanu ka cabanaynaa cumar wuxuu soo diray wasiirkiisii markaa aynu dhihi karino insaxa tacbiir yacni haddii uu laynaga qaadan karo waxaan dhihi karinaa waa wasiirkiisii isgaadhsiinta maxamed ibn abi maslama radia allahu canhu maxamed ibn abi maslama oo saxaabi reer ansaareeda welibana ah nin baderiya oo dagaalkii bederna kala qayb gelay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa saxaabigii maxamed ibn abi maslama ayaa lasoo diray waxaa la yidhi waxaad soo ogaataa sacad ibn abi waqaas falkan uu ku kacay ama tuhunkan lagu tuhumayo iyo cabashada ka jirta magaalada kuufa maxamed ibn maslama wuu yimi masaajidadii magaalada kuufa oo dhan ayuu mid mid buu u tegey wuu weydiiyey ka warrama sacad mid walba wuu ammaanay mid walba way ammaaneen sacad waa nin wanaagsan waa nin wanaagsan ilaa masaajidkii ugu dambeeyey markii uu tegey ayaa ninka la yidhaahdo abu sacad ama abu sacda usaama ibnu qataada ayaa kacay ninkaasoo si istusnimo ah u kacay marka oo ka been sheegay yacnii la dhaqankii sacad ibn abi waqaas ayuu ka been sheegay oo wuxuu dhahay sacadkan aadna weydiinaysid maadaama aadna dhaarisay maxamed ibnu maslamow annagaa kuu sheegina buuhi ee ninkani laa yacdilu fi sawiya walaa yadhabu fi sariya walaa yuxsinu salaa ninkanaadna weydiisay dadka ma uma cadaalad sameeyo waa kow eeg waa cabashooyinkai ay soo gudbiyeen uma cadaalad sameeyo bay dheheen waa kow laba talabaadana isagu dagaaladana kama qayb galo saddex sidoo kalena salaadana ma hagaajiyo waa saddex markaa wax weeyaan cabasho oo mid waliba ay keensanaysa in la casilo sacad ibn abi waqaas sacadna casharat ilmubashiriin buu hadda ka mid yahay dhageyso waa tobankii saxaabiya jannada loogu bushaareeyey ayuu ka mid yahay radia allaahu canhu ardaa warkii warkiibaa wuxuu gaadhay cumar ibnu khadaab waa loo yeedhay marka cumar wuxuu yidhi waa lagaa saacawday maxaa ka jira wuxuu dhahay wuxuu yidhi anigu horta dagaal baad ka cabsatay wuxuu dhahay waxaan ahaa qofkii shanaad ee nebiga rumeeye khaamisulkhams qofkii shanaad ee muslimiintaba nebiga rumeeye baan aha wa awal waxaan ahay qofkii ugu horreeyey ee sahmi ama waran u tuuray jidka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ahay buu yidhi ninkii uu nabigu ku lahaa maalintii uxud irmi fidaaka abi wa ummi ee uu nebigu ku kulmiyey aabbihii hooyadii oo u lahaa aabbaha iyo hooyadii baan kugu furtay saa tuur ee aan tuuraya buu yidhi subxaan allah waa ninkii dhammaay dagaalkii qaadisiya galay ayay leeyihiin yacni dagaalka kama qayb galo wahaada kadib been bay ahayd marka sidoo kale wuxuu dhahay salaada ma hagaajiyo waxa weeyaan wuxuu dhaha anigu waxaan u sidii nebigu uina faray oo ninkaa waa la weydiiyey abu sacda ibnu usama ibnu qataada ninkii la dhihi jiray waa la weydiyay waxa yihi sidee baanu salaada u hagaajin wuxuu yihi salaada labada ragcadood ee salaada afarta ka kooban labada ragcadoodna wuu dheereeyaa labada dambana wuu gaabiyaa wuxuu dhahay labada sidaana nebigaa u tukan jiro labada ragcadoodna wuu dheerayn jiray labada dambana nebigu u gaabin jiray calayhi salaatu wasalaam dabadeedna cumar wuxuu dhahay waan ogahay inaad run sheegaysid hase ahaatee dee sharciga meesha ka yaalla waa qofka haddii laga soo cawdo oo dad muslimiina ka soo cawdaan khalaas waa la casilaya marka sacad wuxuu dhahay anaaban rabin inaan ku noqdoba ha la casilo waa la casilay markaa ninkii sacad ibn abi waqaas sacadna ninkii markaa beentaa sheegay wuu habaaray oo sacad nabiga wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu salaam baa u duceeyo wuxuu yidhi allahuma astajib ducaahu ilaahayo waxaad ka aqbashaa ducada sacad ibn abi waqas ducadiina waa waa laga aqbalaayo oo mustajaabu dacwa ayuu ahaa saxaabigaasi oo ducada waa laga aqbali jiray wuu habaaray odaygii ninkii meesha taagnaa wuxuu yidhi allaahuma atil cumrahu ilaahayow kan soo madarkin cimrigiisa dheere wa aktir ciyaalahu carruurtiisana farabadi wa acridhu lilfitan fitnadana u bandhig sidii baa dhacday sacad waxa weeyaan isagu dee wuu geeriyooday ninkii ursa da baa dheeraatay oday weyno waayeela buu noqday waa kow toban habloodna wuu dhalay oo cid ka guursataba loo waayey bal ka waran mushkiladda ninka qabsatay ag wa agtir ciyaala carruurtiisii iyo baahidiisa badi toban hablood buu dhalay subxaanallah oo mid walba la raba in loo guuriyo iyo hawlaheedii iyo iyo mid walba waxa weeyaan baahi dheeraada u baahan waa kow sidoo kalena wuxuu dhahay wa acridhu lilfitan fitnadana u bandhig isagoo oday weyna oo boqol sano iyo jarjar gaadho oo suuniyihiisaasi ay soo dhaceen ayuu suuqa markuu soo maray waanu dhabeelay suuqa markuu soo marabo hablaha yaryar ee waddada maraya ayuu ku dhegi jiray markaasaa la dhihi jiray shaykh oday weyn oday weyn waxaa la arki jiray wiil yaroo eh, dee waxa weeyaan shahwiya wax noocaasa ay ah qaaday laakiin oday weyn markaasu wuxuu dhihi jiray waa shiikhun kabiir oday weynaaday baan ahay oo waayeela asaabatnii dacwatu rajul saalix waxaa igu dhacday habaarkii ninkii wanaagsanaay sacad ibn abi waqas calaa kulli xaal sidaas ayaa sacad looga casilay markaa magaaladii kuufa markii sacad la casilay kadib waxay isu soo urursadeen dowladdii farisiyiinta yazdajar ayaa markan wuxuu boqorkii farisiinta wuxuu soo ururiyay ciidan gaadhaya mia wa khamsuuna alf boqol iyo konton kun oo ciidan oo dadkii aan dagaalkii qaadisiiyey ka qayb gelin oo dhan ba meeshii isugu yimi wuxuu madax uga dhigay ninkaleeda fayruzan ayuu madax uga dhigay subxaan allah warkiiba waxaa loo sheegay cumar ibn khadaab radi allahu canhu ayaa loo sheegay dabadeedna cumar baa shir buu isugu yeedhay saxaabadii wuu la tashaday marka wuxuu dhahay maxaynu yeelnaa waxay dhaheen saxaabadii waxaad yeelaysaa cid kamida mida saxaabada nebiga iyo raggii geesiyada ahaa u dir markaa cumar baa wuxuu lahaa anaa tegaya goobta dagaalka way waa goob dagaalkii ugu dambeeyey buuri ee aynu la gelayno waana meel halis ciidamo aada u badan boqol iyo konton kun oo ciidan weeye marka wuxuu dhahay cumar anaa anaa tegaya oo ka qayb gelayo hogaaminaya dagaalka saxaabadii kale oo raggii waaweynaaye dee la telinaya cumar la taliyayaashiisi sida cali iyo cuthmaan iyo cabdiraxmaan ibni cawf way u diideen marka waxay dhaheen adigu ha tegin laakiin nin ka mid muslimiinta u dir waaye oo adiguna madad iyo ciidamo marba u dir oo ka dabageen sidii buu ku raacay marka wuxuu soo diray markaa cumar radi allahu canhu wuxuu magacaabay saxaabigii nucmaan ibnu lmuqarin almusani saxaabigaasuu soo magacaabay markaasu wuxuu ihi kaas hadii la asiibana waxa wey xudayfa ku xiga xudayfa ibnu lyamaan xudayfa ibnu lyamaan waayo waa ninkii saaxibu siru rasuulillah waa ninkii markaa waxa weye nebiga sirtiisa qori jiray calayhi salaatu wasalaam ee nabigu wuu ogolaaday inuu sirta nabiga uu qoro markaasuu wuxuu dhahay cumar haddii la asiibo xudayfana waxaa kusii xigaya jariir ibnu cabdillaahi albajali markaa rag badan buu saa u tiriyey marka muslimiintii way baxeen iyagoo ciidan gaadhiya soddon kun oo ciidan meelaha gaadhiya ayay soo baxeen subxaan allah deetana wuxuu cumar sidoo kale uu faray ciidamadii kale barasaabyadii magaalooyinkii ay qabsadeen muslimiintu dadkii barasaabyada ka ahaa iyo u talinayay ayuu wuxuu faray in ay u diidaan dadka beledka u dhashay in ay ku biiraan yacni yasdajar yani ciidanka aweymadeeda u noqdaan u diida buu yihi wadooyinkooda bay ka istaageen wayna ka hor istaageen marka way ka hor joogsadeen marka muslimiintii way baxeen iyagoo ay ku jiraan rag waaweyn oo saade ah oo dagaalyahana ah oo niman aad iyo aada u fara badana oo saxaabadana magac ku leh waxaa ka mid ahaa hogaamiyahooda guud oo ahaa nucmaan ibnu lmuqarin radia allahu canhu iyo xudayfa ibnu lyamaan radia allahu canhu jariir ibnu cabdillahi albajali qays ibn makxuush cabdullaahi ibnu cumar ibnu lkhadaab ah, wiilkii cabdicumar uu dhalay oo cabdilaahi ahaa ayaa ka mid a ah askartii dagaalamaysay maalintaasay ka qayb gelaysay radia allahu canhu wa way soo baxeen iyo saxaabigii mugiira ibn shucba iyo ninka la idhahdo tuleyxat alsadiy raggaasuu ka mid ah duleyxat al asadina waxa weeyaan waa ninkii markuu nebigu dhintay nebinimada sheegtay dabadeedna abubakar baa qabtay oo khaalid baa loo diray khaalid baa soo xidhay gebigiisii intuu ciidankiisiina jebiyey ayaa la soo xidhay subxaan allah dabadeedna abubakar baa loo keenay wuu islaamay deetana muslimiintu waxay dhaheen ninkaasi xasuna islaamuhu baa wanaagsanaatayo markii hore nebinimo beena buu iska sheegtay laakiin markii laga adkaaday baa wanaagsanaatay kadibna cumar wuxuu iminka kusoo daray maxay ciidamadan ku duulaya meeshana hawaanda macrakadii yani faasila weeyaan macrikatan faasila macrako iyo duulaan lagu kala baxayo ayuu ahaa marka waayahay waxa soo baxay nucmaan ibnu lmuqarin oo hogaaminaya ciidamada oo dhan nucmaan wuxuu u magacaabay ciidankiisa eh, faranta hore walaalkii oo la dhaho maxay nucaym ibnu lmuqarin allahu akbar dhanka midigtana wuxuu magacaabay walaalkii oo la dhaho maxay suwayd ibnu muqarin dhanka bidixdana xudayfa ibnu alyamaan waa caa-ilo dhan nucmaan iyo waa afar walaalo ah ama kaba badan ba oo ibnulmuqarin kaas ah oo wada geesiyaala bay ahaayeen subxaan allah oo abubakar ba uu isticmaali jiray ciidamada muslimiinta waa niman geesiyaala bay ahaayeen markaa walaalkiina midigtuu geeyey midna xagga horuu geeyey xudayfana dhanka kale uu geeyey sidaasay muslimiintii ay ku socdeen waxay tageen goobtii dagaalka uu ka dhacayay ee nahawand markay muslimiintu arkeen gaaladii ayay takbiirteen nucmaan ayaa markaa takbiirtay oo wuxuu yidhi allahu akbar dabadeedna nimankii farisiyiinta rucbi iyo argagax baa galay kadibna waxaa dhacday walaalayaal ninka eh, nucmaan ibnu muqarin oo ahaa nin da oo hogaamiyihii ciidanka o dhan ayaa waxaa loo dhisay taandho meel taandho ah ayaa ciidanka loogu dhisay oo uu uga talinayo waa loo dhisay subxaan allah kadibna yani muslimiintii baa waxay xisaar ay ku qabteen magaaladii nahawand meesha dagaalku ka dhacay meeshaana qaabka farisiintu waxay sameeyeen god weyn ayay magaalada saa usoo qodeen hareerteeda kadibna silk xadiida yacni xayndaaba birta xadiida ah ayay markaa kusoo weegaareen oo ay kusoo afmeereen subxaan allah si aanay dadku uga soo gudbin marka way isku dayaan waxa isdhahaan la dagaalama way ka gudbi kar waayaan way isku dayaan haddana inay la dagaalamaan haddana way ka gudbi kar waayeen markii ugu dambaysay tuleyxat al asadiyi ninkaynu ka sheekeynanaynu lahayn nebinimuu sheegtay haddana uu islaam islaamnimadiisa wanaagsanaatay ayaa fikraduu soo jeediya wuxuu yidhi nucmaan buu la hadlayaa iyo madaxdii muslimiinta ciidamadii hogaaminaya wuxuu yidhi aynu ciidan dirno ciidan koox yaroo ciidana baynu diraynaa dabadeedna dagaalka meesha goobtay joogaan ah dagaalka aynu kula galno markaynu la galno kooxdaa yari ha soo cararto ha soo baqin cararto baqidda markay kusoo baqin cararto ay dib usoo laabato innaga haynagu soo yaacaan dabadeedna innaga markay nagu soo yaacaan ban inaguna dib baan u guranaynaa waxay u qaadanayaan in kooxdii hore ee soo carartay inay jabtay inaguna markaynu ka daba kuwii cararay aan ka hor cararno waxay u qaadanayaan dhammaanteen aan wada jabnayo meeshii ay ku jireen ee laga saari kari waayey bay kasoo wada baxayaan fikradaadu la yaab labay ahayd waa yahay baa la yidhi markaa subxaana fikrad fiican ayay noqotay meeshii ayaa waxaa tegay qacqaac ibnu camruhu ayaa loo idmay kooxdii yarayd alqacqaac baa cararay ciidankiisii buu kaxaystay dagaal buu meeshii ka riday subxaan allah kadibna uu soo baqin cararay markuu soo cararay ayay kasoo daba baxeen dabadeedna ciidankii weynaa muslimiinta oo meesha taagan baa iyaguna yaacay way ka soo daba yaaceen farisiintii waxay dhaheen way jabeen muslimiintii way soo wada baxeen godkii ay ku jireen ayay kasoo wada baxeen ilamaa iyo dhabarkooda uu noqday silkigii birtii xadiida ahaydee gidaarka ahayd uu dhabarkooda gaalada uu noqday marka maxaa iska hor yimi muslimiinti iyo gaaladii godkii ay ku jireen iyo meesha ku gabanayeen waa laga soo saaray farsamo iyo xeelad baa lagaga soo saaray waa la isgalay markaa markii la isgalay ayaa muslimiintii qaar ka midana dhabarkay kaga yimaadeen nimankii gaaleed ayaa dhabarka lagaga yimid waa la isgalay markaa waa la isdilay oo la isjafay oo la isjafay oo la isjafay subxaan allah waa lagu dilay marka meesha waxaa lagu dilay nimankii farisiyiinta ayaa lagu laayay musiibadoodu waxay ahayd oo waxay silsilad waxay ku xidheen soddon kun oo ciidana ayay silsilad ku xidheen oo ay uga cabsanayeen kuwa kay isdhahaanba dagaalku ka cabsanayaan farisiyiintu silsilad bay lugta kaga xidhayeen si uu xoog ugu dagaalamo oo uu noqdo miidaam dhagama leh si midaan miidaama dayla mar walba isaguu dhimanaya mar walba silsilada haddii lagugu xidho waa qof lagu xukumay dil waa inaad isdifaacdaa ama waa inaad guulaysataa si silsilada lagaaga furo ama waa inaad ku dhimataa silsilada dabadeedna dee soddonkii kun markii la jebiyey waxay noqdeen soddonkii ugu horreeyay ku dhintay meesha gododkii ay qodeen bay ku daateen oo way yaaceen markii ay yaaceen ayaa ninkii hogaaminayay farisiinto la dhihi jiray fayruzan ayaa cararay markuu cararay wuxuu doonayay inuu tago magaalo la dhada hamadan oo wuxuu rabay in uu mar labaad haddana ciidan kaloo la laxaadle oo boqol kun iyo dheeraada ah inuu soo ururiyo markaa nin ka mida ah iyo geesyadii muslimiinta ayaa fahmay wuxuu dhahay maalin walba ma waxaynu ku jiraynaa intuu mid intuu ka cararo halkan oo uu tago meel kale suurtogeli maysa buu yihi waana qacqac ibnu camru atamiimi iyo marka waxa weeyaan eh, nucaym ibnu muqarin ayaa israacay ciidan bay urursadeen way ka daba carareen fayrusaankii cararay baa laga daba orday way eryadeen way eryadeen way eryadeen markuu u jiray magaaladii hamadan wax yar uu duleedkeeda uu taagan yahay ayaa waxaa soo baxay maxay geel sida malab geel maxay alaab yani safar malab sida geel baa dee alaab beri berigaa lagu safri jiray malab ayuu siday dabadeedna geelaasaa joojiyay ninkii qacqaac ibni camru ayaa meeshii ku gaadhay faqatalahu wuuna dilay yaa la dilay fayruzan hogaamiyihii guud ee ciidamada farisiyiinta ayaa halkaa ku dhintay subxaan allah magaaladuu ku ordayey ee hamadaanna isku weer ayuu ka qabtay ciidankii yaraa ee muslimiinta ayaa isku weer bay ka qabteen iyo go'doon kadibna eh, subxaan allah waxaa dhacday walaalayaal markuu isku weerka ka qabtay magaaladii heshiis bay soo bandhigtay waxaa tiri heshiis baan idinla gelinayo sulxi wuu ka yeelay markaa oo ninkii markaa waxa weeyaan u um, hogaaminayay magaalada eh, hamadan oo la dhada magaciisa khasruu shanom khasruu shanom ayaa heshiiskii la galay markaa subxaan allah waa magacyo farisiina weeyaan harmuzan fayruzan khasruu shanom kul hada waa farisiyiintii weeyaan heshiiskii baa saa loola galay muslimiintii baa ka gacan sareysay markaa subxaan allah dabadeedna dagaalkaasi wuxuu noqday wa macrakati nahawande fatxul futuux bay dhahaan furashada furashadoodii waa dagaalkii ugu weynaa ee ugu dambeeyey ee muslimiintu ay la galaan dowladda farisiyiinta ee ay dhabarka kaga jabeen way khaniimaysteen xoolo badan bay ka khaniimaysteen wixii ay ka yaaceen dowladdii farisiyiinta iyo askartoodu khumuskiina waxaa loo diray shan daloolkii kale soo hadhay waayo afar dalool waxaa qaadanaya ciidamada ka qaybgalay dagaalka inta shanta kale yani daloolka soo hadhayna waxaa loo diraya maxay dadka muslimiinta abaa loo diraya madaxdooda kaasoo isaguna u qaybinaya masaakiinta iyo fuqaradii marba meesha u arko inay u baahan tahay markaa waayahay khumuskii waa loo diray cumar ibnu khadaab radi allahu canhu warkii baa loo sheegay dagaalka hase ahaatee waxaan kasoo idiin soo hadal dhaafay dagaalkii intii uu jiray hogaamiyihii muslimiinta ee nucmaan ibnu lmuqarin ayaa markii gaaladii si xun loo laayay oo dhiiggoodii batay ayaa faraskii uu saarnaa ayaa qadarka ilaahay uu ka dhacay faraskiibuu saarnaa ayuu ka dhacay dabadeedna leeb meel uu ka yimi aan la garanayn ayaa ku dhacay dabadeedna meeshiibuu ku dhintay waxaa dhintay maxay nucmaan ibnu lmuqarin hogaamiyihii muslimiinta marka walaalkii baa arkayay nucaym ibnu lmuqarin wuu aamusay calankii wuxuu u dhiibay xudayfa ibnulyamaan saxaabiga xudayfa ibnulyamaan saaxibu siri rasuulilah ayaa loo dhiibay muslimiintii saasay ku guulaysteen cumar baa warkii loo sheegay waxaa la yidhi dad muslimiintiisaa dad badan saawgamay dhiman oo la garanayo marka laga reebo nucmaan ibnu lmuqarin hogaamiyihii fa bakaa cumaru cumarna markaa wuu ilmeeyey radia allahu canhu markaasuu yihi dadka aan la garanaynina ilaahay baa yaqaano ilaahayna wuxuu ku karaamiyey shuhado oo shahiid bay noqdeen marka sidaas ayaa dowladdii faarisiyiinta markaa lagaga roonaaday dabcan dagaalo kale oo badan ayaa dhacay dagaalada kalena insha allah markeeda ayaynu ka warami doonaa insha allahu tacaala aan intaa maantana aynu kusoo gebagabayno insha allahu tacaala hadii ilaahay ka dhiga insha allahu tacaala xalaqaadka soo socda ayaynu kaga warrami doonaa furashadii la furtay wadanka masar hadda waa masarta weyn waddanka sideetanka milyan ama sagaashan milyan oo muslina baa ku nool subxaana tisciin milyuun muslimiina baa ku nool waa waddanka ugu badan carabta ee muslimka adduunka ku jira markaa waddankaa iyo furashadiisii iyo ciddii furatay iyo dowladdii cumar alfaaruuq ayaynu ka warrami doonaa insha allahu tacaala haddii alla ka dhiga hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wbarakaatu